أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى فهيا ننفض الأحزان هيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا لك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور أيها المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaamtaas alla kadib waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii nafaxaatu ramadaan bisha ramadaan neecawdeeda iyo carafteeda iyo khayrkeeda rabbigan subxaanahu wa tacaala uu dhex dhigay ayaan ku dhex jirnaa rabbigeena subxaanahu watacaalana waafajiyey in maanta xalqadii saddexaad ee nafaxaadka ramadaan aan halkan ka jeedina sidaad ogsoon tihiin caalamka iyo basharka na uu ogsoon yahay bisha ramadaan waa bil aada iyo aada iyo aada iyo aada u weyn bishaas weyn waa bisha qur-aanka waa bisha soonka waa bisha naarta la iska xoreeyo waa bisha sadaqaadka iyo ixsaanka lala baxa waa bisha albaabada jannado idil la wada furo waa bisha xasanaadka ilaahay subxaana wa tacaala oo labalablaabo ilaa uu todoba boqol iyo intuu dano uu ka gaarsiiyo rabbiga subxaanahu wa tacaala bisha ramadaan waa bisha cafaraadka iyo turanturooyinka qofka u galo qofka loo dhaafo hadduu alla utooba u tooba keena subxaana wa tacaala bisha ramadaan waa bisha dacawaadka iyo albaryada iyo towbakeenka la aqbalo bisha ramadaan waa bisha darajaadka la sara mariyo bisha ramadaan waa bisha dembiyada la dhaafo ikhwaani marka mawduuceena maanta wuxuu ku calaamadeysan yahay bisha ramadaan fadaaisha ay leedahay soo dhaweyntii iyo isugu bishaarayntii bisha ramadaan waa tii ay noo soo hormartay labadii xalqa ee horeysay xalqadan saddexaad marka waxaan toos ugu abaaraynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala fadaaisha bisha ramadaan uu rabbiga subxaanahu wa tacaala dhex dhigay oyna leedahay iyo caddayn aan caddayno waajibnimada bishaan in la soomo qofka muqtadirka ah oo caafimaad qaba musaafirna aanan ahayn baaliqna ah inuu sooma inay waajib tahay inaan bidcamino tan koobaad waxaan ku bilabaya qowl llahi tabaaraka wa tacaala ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun ayaama macduudaat ayaama macduudaat ilaahay wuxuu lehy subxaana wa tacaala war dadka ahlu iimaanka ahayow war dadka ilaahay waxdaaniyadiisa rumaysnaayow war dadka ilaahay subxaana wa tacaala u nimceeyow ila qofka markii iimaan la siiyo islaamnimo la siiyo qalbigiisa allah aqoontiisa la geliyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam itibaaciisa la jeclaysiiyo rabbina uu u dhawaaqo subxaana wa tacala u ya yaa ayuha aladiina aamanuu waa fakri weeyaan in ilaahay subxaana wa tacaala kuwa uu ugu ku tilmaama iimaan iyo inay ahlu eh, rumayn yihiin in xisbigaas iyo kooxdaas iyo daaifadaas aada gasho waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala qofkuu raba uu siiyo yuutiihi man yashaa wallahu du lfadli lcadiim marka rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala war dadkii ahlu iimaanka ahayo war dadkii carabkooda tawxiidka ka dhawaaqeenow war dadkii qalbigooda iimaanka u galayow war dadka ilaahay waxdaaniyadiisa qiyayow war dadka ayaga ahow oo salaadii la imaadayow oo acmaashkaa la imaadayow kutiba calaykum asiyaam soonkii ayaa ldinkuidinku farad yeelay oo idinku waajib yeelay kamaa kutiba cala aladiina min qablikum dadki idinka horreeyey sidii loogu farad yeelay soonka marka ayaddan waxaa laga qaadanaya in ay farad uusan ku ahayn annaga ummadeenna bas ah ay ummadii hore oo naga horeeyey iyagana ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku farad yeelay in ay gutaan inay soomaan inay shaciiradan la imaadaan inuu rabbi subxaana wa tacala ku farad yeelay ayadna ayadda waa laga qaadanaa weeyaan lacallakum tattaquun halkaas in la dul istaago ayaa aada muhiim u ah alsawmu wataqwa ramadaan wataqwa maxaad u soomaysaa maxaad u baahanaysaa maxaad u oomaysaa maxaad isu ilaalinaysaa litaxsiil taqwa lacalakum tattaquun marka taqwadaas iyada ah ayaa soonka xikamta loo jideeyey ka mid ah fadaaishiisana waxaa ka mid ah in qofka taqwo uu ku beeri taqwada waa taqaanaan waman yattaqi illaha yajcal lahu mahrajan waman yataqi lah yarzuqu min xaydu laa yactasib waman yattaqi illaha yukafir canhu sayiaati wayucdim lahu ajra qofkii taqwo la imaada marka waxyaaba aada u badan oo aada u weyn ayaa rabbiga subxaanahu wa tacaala almawla alqadiir alraxmaan alraxiim ayuu ku abaalmarinayaa ayuu siinayaa ayuu uhadiyeynayaa marka ramadaanka waxaan idinkugu farad yeelay adinka muminiinta ah iyo ummadihii idinka horeeyey inaad alla ka baqdaan saas ayaadna mudan tihiin lidalika soomka markaad cuno ka soomaysid ood cabitaan ka soomaysid ood waxa weeyaan waxyaabaha kuu banaanayo qaybo ka mid aad ka soomaysid xilliga iyada ah waxa weeyaan waxaad xaqiijinaysaa oo rabbina uu doonayaa inay taqwa kugu beeranto inay taqwa ay waraabto oo taqwadaada iyo alla kabaqitaankaada ay kobacdo ay korto inaad allah subxaanahu wa tacaala cid si dhab a ah ugu baqdo aada noqoto ayuu rabbiga subxaana wa tacala xikamta ujeedayay bisha ramadaan ay ka mid tahay sidoo kale rabbiga wuxuu le shahru ramadaan aladi unzila fiihi qur'aan hudan linnaas وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر بش رمضان إلهي وحلاه سبحانه وتعالى وبشي كلامك إلهي قرآنك إلهي لسودجي أنزل فيه القرآن قرآنك كريمك ون إن شاء الله تبارك وتعالى حلقات وحد لدونا رمضان والقرآن بإذن الباري تبارك وتعالى نفحاتك بشهر رمضان كم تاي إن قرآنك ربي سودجي waa bisha ayadaa bishii uu rabbigan subxaana wa tacala qur-aan kasoo dejiyey shahru ramadan aladi unzila fihi lqur'aan hudan linnaas dadka ayuu hanuun u yahay hudan linnaas dadka ayuu hanuun u yahay wa bayinaati min alhuda walfurqaan iyo caddeynyaalo iyo tusaalooyin oo xaq iyo baatilka qofka u kala saari wa min alhuda walfurqaan kadibna rabbi muxuu leh subxaana wa faman shahida minkum shahra falyasumhu ciddii bishaan gaarto xaadirto cumrigeedii intii ilaahay u riixay la gaarsiiyey oo nicmadaa gaartay falyasumhaa sooma soomka haddii ilaahay subxaana wa tacaala xilligiisii uu ku keenay oo fursadaa iyadaa lagu itaaxay ama lagu siiyey oo rabbi subxana watacala uu kuu hibeeyey in marka aad soomta waa amarka rabbigan subxaana wa tacaala adiga addoonka ah uu rabbi jeclaaday maadaama ramadaanku gaarsiiyey rabbi doortay maadaama ramadaanku gaarsiiyey adoo hallo imaana adoo caafimaad qaba soomi karo qofka isaga marka hadiyadaas inuu qaato falyasumuna uu ku dhaqmo ayaa loo baahanya ikhwani alkiram wa akhwaati alkarimaat ayuha almustamicuun almushaahiduun alkiram marka ayaddaas marka waxay ku caddahay oo aada uga cad in qofka mu'minka ah muslimka ah ay waajib ku tahay inuu bishaan ramadaan sooma fadaaisha bisha ramadaan intaanan gaarin ka hore inay farad tahay in la sooma waxyaabaha caddaynaya waxaa ka mid ah xadiid cabdullahi bni cumar ibn lkhadaab radia allahu tacala canhuma isaga abiyu alla ka qaali noqde cabdullahi bni cumar saxiixaynkana ku yeela nabigan wuxuu ka warina sala allahu alayhi waali wasalam inuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam buniya alislaam guryaha waa la dhisaa buliketi ayaa lagu dhisaa bir ayaa lagu dhisaa shiminta ayaa lagu dhisaa guryaha qaar geedaa laga dhisaa lakin islaanimada maay ka dhisantahay maxay ku dhisan tahay bunya alislaam calaa khams shan tiir iyo shan shay ayaa islaamnimada ay ku dhisantay ayuu nabigeen sala allahu alayhi waali wasalam shanta waa kuway shahaadati an laa ilaha ila allah tawxiidkii wa ana muxamada rasuulullah llah allah waxdaaniyadiisa iyo cid la caabuda cid la tuuga cid laga baqo cid la rajeeyo cid la weyneeyo inayna jirin isaga keligii mooyaane cid wax noolaysa ayna jirin isagam almuxyi walmumiit alxayu alqayuum alrazaq alwahaab alghafaa alcafuw alraxmaan alraxiim rabbigaas keligiis inuu qofka ku xirnaado rabbigaa keligii inuu ka baqo rabbigaa keligii inuu caabudo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin waa tawxiidkii waa kelimada rabbigeen subxaanahu wa tacaala uu ballan qaaday alfirdows acla min aljanna inuu janno siiyo qofkii kelimadaas la imaado qofkii kelimadaas xaqiijiyo man qaala laa ilaha ila allah khaalisa min qalbihi dakla aljana ayuu nabig sal slam fi lxadiid aladi akhrajahu shaykhan wuxuu le nabigeena calayhi salaa slam qofkii yidhaha kelimada iyada isagoo khaalisnimo qalbigiisa iyo dab ay ka tahay oo iyada ku dhawaaqa qalbigana kaga dhawaaqa xubnihiina kala imaado khaalisan min qalbihi dakal janna marka kelimada ayada tiirka u horreya islaamka lagu dhisay waa ka laa ilaha ila allah wa ana muxamedan rasuul llah nabi maxamed inuu rasuulka alla yahay in la qiro islaamnimada tiirka koobaad lagu dhis kaas weeyaan tan labaadna wa iqaami salaa salaada in la oga la tukada lala imaado aan laga gaalinin lagu dadaalo lagu khushuuca arkaankeeda la dhawra shuruudeeda la dhawra mubdilaadku waxyaaba buri ilaaliyo allah subxaana taala dartii loo tukada riyaa iyo stutus iyo halagaa maqlo iyo halagaa sheega iyo hebel baan ku jooda iyo hebel baan ku arkayn ama ku arki aanankaan la aadin oo rabbi subxaana wa tacaala keligii lala aada salaadi waa iqaami sala salaadii in la oga salaadii in la tukado labadii in la oga wayaan ogitaankaas marka wuxuu keensanaa qalbiga laga oga oo carabka wix laga dhigaya laga ogo oo xubnihii laga ogo oo khushuuca laga ogo oo waxa weeyaan tahaaradii laga ilaaliyo loo ilaaliyo oo dhan walba oo rabbiga subxaana watacala farad yeelay waajibna yeelay salaad in loo ilaaliyo in la ilaaliyo wa aqiimu salaa wa aatu zakaa warkacuu maca araakiciin jamaacaadkii meelaha salaadaha masaajida ay furan yihiin lagu tukan karo in jamaacada lagu tukado meelaha karooraha iyo wadagan iyo xanuunka dartii masaajida loo xirayna guryihii in jamaaca laga ogo oo muxuu ahaa ninkii iyo xaaskiisii iyo caruurtii iyo walaalihii iyo muxuaha jiraanka haddii ay suuragal ay tahay inay waxa weeyaan jamaacada ogaan iyadana waxa weeyaan waxay kamid tahay warkacu maca araakiciin dadka rukuuca la rukuuca markuu rabbi le subxana wa tacaala adilada salaada jamaacada inay farad tahay culimada usoo dariishan ay kamid tahay wa iqaami sala wa itaai zaka zakadii in la bixiyo zakadi in la bixiyo inta kusoo aroortay zaka bixin iyo fadliga qofka zakada bixiyu heli iyo qofka zakada aadan bixin khatarta u geli kolleyba adilada iyo nusuusta kitaabkii sunada aad bay uga cad yihiin qof kastoo mumina wuu yaqaanaa marka tiirka koobaad waa tawxiidkii tiirka labaadna waa salaadii tiirka saddexaadna waa zakadii kan kan afraad wa sawmi ramadaan wa sawmi ramadaan maxalushaahidku halkaasa weyaan tiirka afraad tiirka afraad ee islaamnimada ay ka kooban tahay ama ay ku dhisan tahay ama ay ku taagan tahay waxa weeyaan islaamnimada uu ku taagan yahy ama islamka ku taagan yahay waxa weeyaan waa sawmi ramadaan bisha ramadaan oo la sooma labaatan iyo sagaal maalmood ama soddon maalmood ayaama macduudaat ayuu rabbi le subxana wa tacala waa ayaamo tirsan waa ayaamo kooban waa ayaamo waxaa weyaan aan dheerayn maanta ay bilowdeen berin ay gabagaboobayaan ramadaan maalintuu bilowda ayuu gabagaboobay maxaa yeelay waa ayaam macduudaat waa ayaamo tirsan laakiin rabbi subxaana wa tacaala farxaadka iyo khayrka iyo wanaagga iyo dambi iyo naarka xoraynta iyo duca aqbalitaanka iyo darajo saamarinta uu rabbi gudihiisa dhiga wax la koobi kara ma ahan lidalika bisha ramadaan bisha ramadaan soddonkeeda ama labaatan iyo sagaalkeeda markii la fiiriyo kulligaa hataa maaha halka habeen oo laylatulqadarka keligii marka la fiiriyo intuu u dhigmo waa sideetan iyo saddex sana i kasii badan sideetan iyo saddex sana cidda cibaada ku gaartay oo adduunkan ku nool maanta yaawo qofka shan iyo toban sana ka hor qaangaarba ma ahayn markuu muxuu ahaa sideetan gaarana waxaa weya haddii laga jaro shan iyo toban sana waa lixdan iyo shan sana lixdan iyo shan sana laakin hal habeen ayaa saddex iyo siddeetan sana khayrkii aad heli lahayd aad ku heli hadduu rabbi ku waafajiyo subxana wa tacala ilahay baan ka baryanaa subxana wa tacala biasmaa lxusna wa sifaati ulaa inuuna waafajiyo inaan leylatul qadarka ka qayb galno inaan istaagno inaan waxa weeyaan haleelno inaan eh, rabbi subxaana wa tacaala wanaag una waafajiyo oo khayra dunyina daakhira aan weydiisano rabbinu naga aqbalo siddeetan iyo saddexda sana ama kunkaa bilood ajarkeedana iyo wanaageedana rabbi subxana wa tacala uu naga hoojin nana siiyo sanadkani sanawaad badan ee soo socdana rabbi subxana wa tacala uu nagu gaarsiiyey amni iyo iimaan iyo caafimaad iyo toosnaan iyo khayr adduunya mid aakhira anagoo muxuu aha ku guda jirno uu rabbi subxana tala na gaarsiiyo marka waa sawmi ramadaan marka waxaa laga qaadanayaa waajibnimada sawmka iyo wa xaj lbeyt beytka allo loo qasta man istaaca ilayh sabila baa riwaayaad kale iyo aayad qur-aankeedba walilahi cala nas xaj lbayt man istaaca ilayh sabila aayadda qur-aankeed weeyaan qofkii awood u helo inuu soonka sooma ayaa ikhwan kiram ayaa laisfaray inuu xajka la yimaado ayaa la isfaray weeyaan marka shantaas qodob ama shantaa tiir islaam waa tiirasha diintan ay ku taagan tahay qofka muminkaana uu la xisaabtamo naftiisa uu yihaa tawxiidkaada masaxan yahay mis shirki baa ku jira tawxiidkaada masaxan yahay mis status baa ku jira tawxiidkaada masaxan yahay oo labada shardi oo waa labadi labadii rukni oo arkaana tawxiidkii ma taqaanaa oo kalimata tawxiidka laa ilaaha rukni weyaan ila llahu waa rukni labaad waxa weya waa ihbaat iyo nafyi nafyi ihbaat weyaan taqaanaa ilaahaynimo oo cid kasta loo diidi qeybta dambana loo sugi rabbi kaligi subxaana wa tacala labada rukni tawxiidka waa ayada shuruud tawxiidkii miyaa taqaanaa oo ahayd ilaa sideed ama todoba ahayd miyaa taqaanaa ma ma ma garanaysa haddaad garanaysa ma ku dhaqantaa sidoo kale waxa weeyaan nabigeena caleyhi salatu salaam rasuulnimo muxuu ahaa si dhaba ah ma u rumaysan tahay haddii aad rumaysan tahayna itibac ma lagaa helay qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuunii yuxbibkum allahu yakfir lakum dunuubakum ma lagaa helay ayadna waa qodob labaad oo qodobka koobaad ku lifaaqan oon kala haraynin laa ilaaha ila allah kaligeed oo muxamedun rasuul ayla jirin ma soconaysa waa in labadaas laisku lifaaqa waa kalimatu tawxiid waxa weeyaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam in rasuulnimo loo qiro in nebinimo loo qiro in waxa weeyaan hogaamiye muslimiinta hogaan waa loo qiro in khayr khalqilahi loo qiro in waxa weeyaan adduunka o dhan intuu ilaahay uumay inuu khayr badan loo qiro waxa weeyaan ayaa loo baahanya ikhwan ikram salaadii lala imaado soom zakadii loola imaado soonkan aan ku jirna rabbi subxaana wa tacaala maadaama uu noo bilaabay waxaan ka baryaynaa rabbiga subxaana wa tacaala inuu nawaafajiyo inaan camalkii isaga raalli ka ahaa soon ha noqdo ama salaad ha noqdo ama waxaw sadaqa ha noqoto ama dikri ha noqoto ama duca ha noqoto rabba nawaafajiye soonkan qofkuu la yimaado si dhab ahna ad u guto qofkii waxa weeyaan axkaamtiisi iyo wixii ku saabsan kolleyba waa laga hadli doonaa waana laga hadlay qodobka kale waxa weeyaan in xajka qofkii awooda uu xajiyo dad badan oo muslimiinta ka mid ah way soo xajiyeen bifadli min rabbina tabaaraka watacala qaar badanna way horan yihiin oo ay sugayaan qaarna qaaroolaan baa ila horan yihiin oo inan mxuaha ay ku xajiyaan mahaystaan qaar caafimaad la baa ila horan yihiin oo si ay u xajiyaan ay la qaar waxa weeyaan hanuun la aan bay la xajin layihiin qaar waxay la xajin layihin bakaylnimo wuxuu leeyahay saddexdaa boqoloo kun ama waxaan kala jira afartaa kun oo dollar ood ku xajin lahayd wax filaan ku qabso soomaalida waxay yidhahdaan wax xilkaa guday xoolo kuma noqdaan milyan baad haysataa ama waxaad haysataa muxuu ahaa toban kun oo dollar afar kun oo dollar ood soo xajisay ilaahay waxba kaagaba dhimaayo waajibku saaran waa iskaga ridaysaa diintaada intaan bay kuu noqonaysaa ikhwaani alkiraam akhawaat alkariimaat mas'alada xajka ha loo degdega baadiru bilacmaali fitnan ka qitci layl muslim uu nabig ilah l slam war acmaasha kala degdega fitnooyin sida habeenka mugdiga oo kale u imaanayaan yusbixu rajulu mumina wayumsi kafiran wayumsi mumina wayusbixu kaafiran yabiitu aw yabiicu diinahu bicaradi min addunya diintiisu in yar oo ku iibsanaa fitantii aa tiro badnaatay inaad noolaana inaa adsoon tahay marka xajkan cid kastoo maqdirana dhaxdaha xirato oo qalbiga muxuu ahaa xajkaa ku xirto oo dhaqaalihii ay ku barkaynaysa ilahay baa barakaynay subxaana watacala ku saaran weyaane adi malid xoola haddaad ku xajis lagaa rabe waa waajib ku saarani qof walba xajka naftaada iyo ciddii muxuu ahaa kalaba ood ku borin kartaba in la aado ayaan naftaydii tiinabakulada daarmayaa ikhwaani ilkiraam qeybtaas koowaad waxay ahayd qeybta waajibnimada iyo farad yeelitaanka uu rabbigeen subxaana wa tacala ugu farad yeelay inaan bishaan soonna ha laguu farad yeela laakiin farad yeelitaan qalalan ma ahan ilaahay markuu amarku siiyo amar iyada oonan koob lagu siinaynin oonan haba yaraato waxba lagu qabanaynin oon ajir lagu siinaynin maadaama lagu uumay maadaama lagu irsaaqi maadaama indha lagu siiyey maadaama dhagan lagu siiyey maadaama muxuu ahaa wanaag oo dhan lagu siiyey oxyjiinkan aad qaadanaysa oo markii hadda cidda xanuun aad ku dhaca istaan la seexiyo laga yaaba habeenkii dhowr kun oo dollar in oxygen kaliga looga qaado ayaa muxuuaha labaatan sana soddon sana afartan sana konton sana boqol sana haddii ilahay u gaarsiiye intaas ayaa si bilaash lagugu siinaayey ayadoo sidaad haddana marka rabbiga subxaana wa tacaala intaasoo nicma isagoo kuu galay haddana markuu amarku siiyo isagoo awoodi kan nuusan waxba ku siinin haddana ajar buu ka ratibay ajir ayuu ku siinayaa lidalika rabbigan subxaana wa tacala markuu farad yeelay oo waxa weye faman shahida minkum shahra falyasumhu ha sooma markuu yihi qofka bisha xaadiray ma bilaash ba rabbiyow maca dalika fadli kale rabbiga raacay subxaana watacaala fadli iyo ajar iyo waxaan la koori karin ayuu rabbigan raaciyey oo tafadulan minhu tabaaraka wa tacaala nabigeena waxaa ka sugan calayhi salaatu wasalaam xadiid uu soo saaray alimaam muslim fi saxiixihi uu kusoo saaray nabigeena wuxuu leh sala allahu alayhi waali wasalam kul kulu camali bni aadam lahu alxasanatu bicashri amhaaliha ila sabci miati dacfin yaqul llahu caza wajal nabigana wuxuu leh sala allahu alay wasalam camal kasta oo bini aadam uu la imaado isagaa iskala ilaahay subxaana wa tacaala isagaa ku abaalmarini ad camalaad la imaaday adou meel ku yeelaa adaa iskala adaa meel laguu dhigay lagaama luminaayo camalka adaa iskala camal markuu la yimaado hal camal toban jeer ayaa loo laablaabay ayuu nabiga ilahi sala allahu alayhi waali wasalam ilaa lagu gaarsiiyo todoba boqol oo laab kow ka bilow ilaa toban gaarsii labaatan gaarsii boqol gaarsii shan boqol gaarsii todoba boqol gaarsii ciduu raba rabbi uusoo usii laablaabaya subxaana wa tacaala camalkii hal ood la imaaday halkii maad nood soontay ama cafwan halkii shirin ood la baxday toban ayaa laga siinaya toban jeer ayaa lagu laablaabay nabigaad ku sallay sal la alay sl hal mar toban jeer baa lagu laablaabay ikhlaas iyo daacadnimo iyo dadaal iyo rabitaan waxa alla ati yeelay subxaana wa tacala markay arrintaa weheliso oy la socoto arrinta ay waxaa weeyaan laablaabkii ilaa todoba boqol oo gaari ilaa adcaafin kaiira lalaabiyo aad usii tara badan ayuu sii gaaraya taas waa qodob qodobka labaad yaqul llahu caza wajal alla weyne marka wuxuu leeyahay ila asiyaam fainahu lii wa ana ajzi bihi inahu taraka shahwatahu wa tacamahu min ajli saasuu nabig ayuu rabbiga le subxaana wa tacaala rabbi wuxuu leeyahay qaala allahu caza wajal addoonka camal kastoo la imaada isaga ayaa iskala ilaa soomka ma ooyane soomka aniga ayaa iskala rabbi le subxaana wa tacaala aniga ayaa iskala wa ana ajzi bihi aniga ayaana abaalkiisa guda aniga ayaa abaalkiisa bixiyo aniga abaalkiisa addoonkayga siiyo saasuu rabbiga le subxaana wa tacala allahu akbar alkariim almanaan altawaab alraxmaan alraxiim alcafuw alkariim rabbigaas ayaa wuxuu leeyahay addoonkayga miskiinka ah oo toban iyo lix saacadood ama toban iyo afar saacadood ama toban iyo saddex saacadood ii soonnaa soonkaa u soonnaa oo cunada ka qaday ood waxaa weeye xumaanta ka qaday ood ka istaagay ood carabkiisa ilaaliyey ood dadkiisa ilaaliyey ood indhihiisa ilaaliyey ood calooshiisa ilaaliyey intaas iyada camalku la imaaday soom ayaa la yihahdaa soomkaas aniga iyo darta ayuu soomay aniga ayaana waxa weeyaan abaalkiis bixina rabbi wuxuu leey subxaana watacaala wuxuu ka tegaya addoonkayga cunadiisa ayuu ka tegi wuxuu ka tegaya addoonkayga shahwadiisuu ka tegi muxuu rabbi ku cunay min ajli aniga darta ayuu igu tegi inay dartiis tahay waxaa daliil u ah ikhwaan ilkiraam maanta qof kastoo annaga naga mid ah oo maanta sooman ama maanta soonnaa soo awood ma inuu intuu musqushi galo uu soo biyo cabo inuu qolkiisa fadhiga isku xiro oo cunno ka dhargo inuu qolkiisa ku laabo oo reerkiisa isaga ay wada daraysaan yaa kawarqabo yaa ogsoon yaa u diidi karo yaa ay ugu tagayaan liajli illahi waxdahu tabaaraka wa tacala ilahay dartiis haddii allah aynan ahayn dartiis qofka meeluu ku dhunta ama uu ku biicado ama uu shaawo ku guto ama cunno u ku cuna ma waayeen meel buu isku xiri karaa qofka bini aadamka ikhwan ikram wa akhawaat alkarimaat masaladaas marka ku saabsan uu rabbina subxaanahu wa tacaala yadacu inahu taraka shahwatahu wa tacaamahu min ajlih daliilkeeda waa idin muuqataa waa caddahay weeyaan bilmunaasaba ikhwan ikram wa akhawaat alkarimaat waxay soo gaaray aniga maan arag laakiin dadka dhalinyarada iyo dadka social mediaha ku jira qaab ka mid ka mid ah in ay arrin aad iyo aad iyo aada u foolxun oon soon ku habbooneyn oon iimaan ku habooneen oon xishood diineed iyo mid xataa dadnimo aanan lahayn in ay barankiyada ay sameeyaan ama been abuuryada ay sameeyaan oo beryahan layka laga raadini iyo waxa weeyaan lagarsheerka laga raadini oo shilimaadka sandareertada laga raadini dariiq xunna lagu raadini ay arrimo ay sameeyaan inay kamid noqotay in ramadaanki brank laga sameeyo oo maanta filmo laga jiro qof sooman oo soon sheegani kadibna biyo u dhuumani ama cunno u dhuumani arrinta ayada ikhwaan kiraam waxay soo geli kartaa alistihzaau biddiin diinta ilaahay oo lagu jees jeeso ay soo geli kartaa arrintaa ka waantoobeena walaalaha sooman kuwa saa samayna way sooman yihin shaki ma lahan ilan waa ahlu iimaan soomaalida waa asal ahaan waa dad muslimiina waa dad ahlu tawxiid ah ka leexata oo islaanimada ka baxda waa baab kale laakin ka ummad ahaan waa ummad muslimiina marka in diinta ilaahay subxaana wa tacaala walaa tattakiduu aayaati llah huzwan ayuu rabbi le subxana wa tacala war aayaadka alle iyo diinta alle iyo waxyaabaha maamuuraadka alle jeesjees ha ka dhigan ayuu rabbi le subxaana wa tacala marka in lagu jeesjeeso oo arrintaa jeesjees laga dhigto oo waxa weeyaan soonkii lagu jeesjeesa aan iska dhowr iska ilaalino rabbiga subxaana wa tacaala marka wuxuu leeyahay sawnka aniga ayaa iskala aniga ayaana abaalkiisa bixiyo aniga ayaa abaalkiisa bixiy markuu rabbi le subxana watacala tacala wa ajzi bihi aniga ayaa jazay oo abaalkiisa bixiyo markuu leeyahay maxaad qalbiga ka dareemeysaa allah tabaaraka wa tacaala khazaa-intiisii adduun imid aakhiro wuxuu kaasinaa bal qiyaas ya bal intaa qiyaas marka soonka aan ku dadaalno anagoo dhadhansanayna abaalkiisa iyo mashaarkiisa inaan rabbi keligii u doonayna rabbigan subxaana wa tacala keligii markaasaa wuxuu leeyahay lisaaimi farxatan cidda sooman oo af xiran laba farx ayay leeyihiin farxatu cinda fitrihi markuu afura oo cabitaanki iyo timirti iyo waxa weeyaan cunadii sambuuski aadka loo jeclaa uu qofka cuni ood afuri uu farxi wuxuu ku farxayaa gaajadii inay ka baxdo wuxuu ku farxayaa oonkii inuu ka baxa wuxuu ku farxayaa inuu wixii ilaahay ka manciyey xilligii soonka lagu jiray maalintii inuu waxaa weyaan ku raaxaysa ayuu ku farxayaa ila naftii u baahan naftii ay shidaal u baahan inuu shidaalka nafta helo jirkii inuu shidaal u helo ayaa waxaa weeyaan ayuu muxua ku farxi farxatan cinda fitrihi wuu farxayaa alxamdu lilah saasuu dhihi tan labaadna waa farxatun cinda liqaa'i rabbihi markii rabbigii uu la kulmina wuu farxayaa saasuu nabigeen sal l slam wala walakhalawtu famu saaim wala walakhalawtu fami saaim adyabu cind allah min riixi lmiski ayuu nabig sal slam taleebta iyo afka isbedeli oo gaajo dartii ama gaajo darteed isu bedeli ayaa alla agtii subxaana wa tacaala ka caraf badan oo maalinta qiyaamo kaga caraf badan qofka oo alla agtii looga kalgaceylo badan yahay miskiga ayuu nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam fadli inta la-eg weligeen miyaad aragteen kiram ilkiram akhawaati alkarimaat fadli intaa la oo qofka ilaahay subxaanau wa tacala uu siini miyaad aragteen fadaaisha bisha ramadaan waxaa ka mid ah in nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid alimaam tirmidi iyo alimaam ibn maajah calayhima raxmat llah allahuna alis labadaba kitaabkooda ay kuso labadaba kitab sunanka ay kusoo saareen inuu nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam habeenka u horeeya oo bisha ramadaan markii ay ahaato oy bisha bilato ida kaana awalu laylatin min ramadaan sufidat shayaaiin wamaradat ljin wafutixat abwaabu ljanna falam yuglaq minha baab waguliqat abwaabu nnaar falam yuftax minha baab wayunaadi munaadin ya baqi alkhayri aqbil wa ya baqi shari aqsir walilahi min annar walilahi cutaqaau min annar wadalika fi kul layla ayuu nabiga sal slam allahu akbar bishaaro ka weyn miyaad aragteen ikhwani kiraam nicmo ka weyn miyaad aragteen miya ikhwani kiraam nafxa iyo neecaw ka weyn miyaad aragteen in nabigeena uu cadayna sala allahu alayhi waali wasalam habeenka u horeeya ramadaanka markii bisha ay bilato shayaadiintii iyo jinniga kuwooda madax adag ayaa la silsiladayni albaabihii jannada oo dhanna waa la wada furi albaab la xiraara ma jira kulli waa ballaqan yihiin albaabihii naartoo dhanna waa la wada qufila lawada laabay lawada xiri hal albaab lama furaayo kadibna mid baa dhawaaqi yunaadi munaad mid baa dhawaaqi wuxuu leeyahay yaa baaqi lkhayri aqbil war khayr doorow war qofkii khayr dooro ahaayow soo qaabil xilligii iyo mawsimkii iyo waktigii aada khayr ka dhargi lahayd ood khayr badkan lahayd ood akaamkaada iyo bangigaaga khayr aada buuxsan lahayd haddaa la joogaa qur-aan akri noqotaya sadaqada bixitaan noqotaya salaatuleyl noqotaya dikri alla noqoya alla la barya noqotaya yaa baaqi lkhayri aqbil war khayr doorow soo qaabil haddaa khayrku waranya kaale ka faa'iidayso kaale aruusa saas ayuu muxuua munaadigaa leeyahay wayaa baaqi shari aqsir war shar doonow war kan xumaan doonow war macsiya doonow war dembi doonow war ka gaabso war ka ilaa iska ilaali war xilligan xilli dembi la sameeya ma ahan xilligan waa xilli la tooba keenay xilmiga xilmi xilligan xilli dembi lala imaado ma ahan xilligan waa xilbi xilmi xilli waxa weeyaan wanaaga la badsado wayaa baaqi shari aqsir war ka gaabso war ka istaag war ka toobakeen maxaa yeelay shaydaankii ku kudhibayo waa lagaa xiray naftii awoodda badnayd waa lagaa daciifiyey cunadii ayaa loo diiday waa la ganaaxay waa la xabisay wax badan ayaa maxuuha lagaa xirxiray saaxibada xumaa waa lagaa qabtay marka khayrkii waa waran yahay la imow shartii albaabada inta badan waa laga xiray inta yarna iska xiro iska ilaali saas ayuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu leey walilaahi cutaqa ka kamid bisha ramadaan ilaahay subxaana wa tacaala dad u xurayo ayuu leeyahay oo naarka laga xuray اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبائنا ومعلمينا ومشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات actiqnaa jamiica min annaar ilah dhamaanteen naar naga wada badbaadi dhamaanteen oo naar naga kori oo naar naga xuray oo kuwa aad ugu qortay sijilka iyo diiwaanka looga qoray cutaqaa min annaar ilah kuwaa nagu dar ilah baan ku tugnaa rabbigeen subxana wa tacaala ikhwani ilkiraam fadaaisha bisha ramadaan waxaa ka mid a ah xadiid الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه أصح kitaabeyni bعda kitaab الlahi wayaane ay kasoo saareen rawiyat الإسلام abu hurayra u warinay radي الlahu taala anu arضa ayaa nabigan wuxuu le slى الlahu عalayhi waali waslm markuu ka hadlaya fadliga sawnka iyo bisha ramaضaan fadliga ay leedahay man saama ramaضana iimana واxtisaaba gufira lahu ma taqdam min dnbi wman qama ramaضana iimana واxtisaaba gufira lahu ma taqdam min dnbi wman qama laylaة اlqadr iimana واxtisaaba wafir lahu ma taqadam min dambihi allahu akbar fadli ka weyn iyo nicmo ka weyn miyaad aragteen soddonka maalmood ama sagaal iyo labaatanka maalmood oo hadda ay laba maalmoodba soo dhamaatay ayaa rabbigeen subxaanahu wa bixamdihi qofkii soom wuxuu leeyahay oo alla dartii iyo aakhiradoon iyo ajir aruursasho u sooma wuxuu leeyahay uu nabiga sala allahu alayhi waali wasalam dembigiisii waa la dhaafay maa taqadam min dembihi culimadu waxay leen waa saqayrta laakiin kabaairta inay noqoto maxaa diidi fadliga ilahay wayninkiisa nin baa dembi yar galay dembiga u galay ilahay buu tooba keenay wuu dhaafay mid baa dembi weyn galay ilahay buu tooba keenay ilahay wuu dhaafay subxaana wa tacaala laakiin si ay arrintan uxaqiiqowda oo dembigeeni soonka looga dhaafo oo luqluuq iyo khilaaf uusu gelin haddaba aan tooba keena ilaahayow ku tooba keenay kii weynaa kii yaraa kii muuqday kii qarsoonaa kii aan la dhawaaqnay kii aan qar nooc walba ilah waan kaaga soo noqon intaasaa kugu filan oo qalbi iyo camal isla socda adoon ugu toobakeen subxana wa tacala way xuquuqa binaadin ay kugu leeyihin inaad iska bixiso waxwey waxweyba ma ahayn intaas iyada markaad la imaado adoo saafi oo nadiifa ayaad maxoogodaa ugelaysaa bisha ramadaan ikhwani lkiraam marka sidoo kale qofkii qiyaam la imaado oo qiyaamuleylka la imaado oo taraawiixda tukado alla asagoo rumayna iimaanan iyo ajar urursasho u sameeya dambigiisi kii hore waa loo dhaafay ayuu nabig yii sala allahu alayhi waali wasalam sidoo kale qofka laylatulqadar istaaga oo ilaahay u waafajiya habeenkaas laba iyo toban saacadood wax ka yar weeyaan marka ceshihii laga baxa wixii ka dambeeyo waaba wax kooban waa sideed saacadood sagaal saacadood weeyaan waxaan aad u baneen weeyaan qofkii istaago oo waxa weeyaan habeenka isaga ajir xisaabsasho iyo iimaanka ka horrey u istaago nabigeen wuxuu le sal slam dembigiisa kii hore ayaa la dhaafa marka fadaaisha bisha ramadaan ayay kamid tahay bisha ramadaan dembiyada ayaa lagu dhaafa sida xadiidka roba ku cadday nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka imaam soo wariyey abu hurayra uu nabigeena ka wariyay alayhi sala slam nabigeena wuxuu le alayhi salatu slam alsalawaat alkhams waljumcatu ila ljumca ila ramadaan mukafiraat ma baynahun ida ijtanaba alkabair bisha ramadaan haddiiba la galo fadaaishaas in loogada waa muhiim shanta salaadood iyo jumcada ilaa jumcada kale inta dhexayso iyo ramadaan ilaa inta ramadaan inta dhexayso waxay dembi dhaaf u yihiin wixii dembiye ah dembi dhaafyaanada dembiga ee qof ka tirtiraan haddii xumaanta qofka weyn uu ka fogaado alkabaair kabaairta waa kooban yihin waa in kooban inta haddii aad ka fogaato inta kale ramadaankan iyo ramadaanka hore intu dhaayso dhan waa tirtirayaan intii hore soo dhaafsayaa tirtiri kanna ramadaankaana kii kaloo tirtiri inta udhexayso tirtiri inti kalena tooba yar unbaad raacinaysaa sidaa weeyaan ikhwani kiraam fadaaisha bisha rabana waxaa ka mid ah in nabigeena calayhi salaatu wasalaam u sheegay in bisha ramadaan sida horey baan usoo marnay ay dembiyada aada u dhaafto oo rabbi